وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفى أما كمهما يكن من شيء وفى waxadfu dilfaqalla fii nasrin idaa falam yakun qowlu macahaa qad nubida lowlaa walow maa yalzamaani alibtidaa ida imtinaacan biwujuudin caqada wa bihima taxdiida miswahalla allah araa wa wliyanha alficla waqad yaliiha smun bificlin mudmarin culliqa ow bidaahirin mu'aharin faslu low lafdiga low a xarfu sharin shardi xarafkii weeye fii mudiyin maadi dhexdiisana shardi ku ah wayaqilu waxaa yar iilaa'uhu ku-xijintii mustaqbalan lagu xijiyo laakiin qubila waase la aqbalaya adawaatu shardigii jawaasimta ahaayee wax jasminayay ayuu ka soo baxay musanifka adawaatu shardi khayruuljaasima qaar ka mida ayuu halka ku sheegayaa low ayaa ka mid ah low adaatu shardi weeye ficlu shardi iyo jawaabu shardi ayay qaadani mana jasminayso sideedana lafdiga low ah isticmaalka carabiyada shan qayb ayay u qaybsantaa lowda uu ka hadlayaa waa lowda shardiyada ah low masdariyaa jirta taxdiidiyo low la yidhaahdaa jirta carad low faa'iideyni ayaa jirta tamanii low loo isticmaalaana way jirta shantaa qeyb ayay u qaybsantaa low lowda uu ka hadlayaa waa lowdii ee eh, shardiyada ahayd lowda shardiyadana laba qeyb ayay u qaybsantaa labadaa qeyb qaybta hore faraha badan isticmaalka ku fara badan ee ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga labadaba inay maadi yihiin ficlu shardiga maadi weeye jawaabu shardigana maadi weeye lafdig lafdan wa macnan ayay maadi ka yihiin ama macnan ayay maadi ka yihiin macnaha wax la soo dhaafay tusinayaan xataa ficli mudaaric haddii uu daba dhaco mudaaricaasi maadi bay ka dhigayaan macnihii waa yahay taa waa mid tan labaadna ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga labadaba mustaqbal ayay ka dhigayaan yay ka dhigi lowda oo intii shardiyada ahayd ayay la mid tahay taa isticmaalka way ku yar tahay waana tan uu musanifka ku ishaarayo wayaqil ilaa'uhu mustaqbalan laakiin qubil ficliga maadi iyo mudaaric midkuu doonaaba ha noqdee macnihiisa mustaqbal in loo wado lowdana in ay la mid noqoto way yar tahayo waxaa haalib oo fara badan lowda shardiyada ah ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga labadaba maadi inay ka dhigto haddii lafdan maadi ay u yihiin macnahoodana maadi weeye lafdan mudaaric haddii ay u yihiinna macnahooda maadi inay ka dhigto sidaa ayaa la yaqaana haalibna ah isla markaa lowda waxay tusini ficlu shardiga weligii inuusan dhacaynin wax dhacay inuusan ahayn laa maadi bay ka dhigtay iyadoo maadi ka dhigtay iyo haddana waxay ka faa'iidayniin nafyi imtinaac bay ka faa'iidayni oo lowda imtinaaciya loo yaqaanaa waxaa imtinaaciya loo leeyahay ficlu shardiga weligii ma uusan dhicin low qaama zaydun zayd hadduu istaagi lahaa ma uusan istaagin wey macnahaasay faa'iidayn jawaabu shardiga ficlu shardiga sabab aan ahayn hadduusan lahayn oo sababkiisoo dhan ficlu shardiga uu ku kooban yahay jawaabu shardigana manfi buu noqoni waa hadduusan sabab kale lahayn jawaabu shardiga hadduusan sabab kale lahayn oo sababkiisa ficlu shardiga oo keliya uu yahay asna mumtanic buu noqonayaayo waxay faa'iidayni imtinaacu shayin liimtinaaci gayrihi ayay faa'iidayni walow shi'naa la rafacnaahu biha haddii aan dooni lahayn waa koryeeli lahayn ma aanan doonin mana aanan koryeelin ficlu shardigii waa anfisan yahay low shi'naa weeyaanoo mashii'ada rabbi kuma ayan tacalluqin in la koryeelo jawaabu shardigiina wuu anfisan yahay oo rafcigii ah waayo jawaabu shardiga sabab kale ma uusan lahayne mashii'ada unbay ahayd sababkii mashii'adii haddii la waaye asnaa rafcigiina waa la waayey macnaha ayay faa'iideyn jawaabu shardiga sabab kale haddii uu leeyahay ficlu shardiga mooye sabab kaleba haddii uu leeyahay dee nafyigii iyo nafyi la'aantiisa ficlu shardiga kuma xidhna waxaa suurowdaa ficlu shardigiioo manfi ah jawaabu shardigii mufrad inuu noqdo wax dhici kara weeyaan way suuroobi karta waayahay walow anna maa fi lbaxri walow anna maa fi اlardi min shajaraةi aqlaam wاlbaxru yamudhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kelimaat ullah maada naafiye weeyaan lowda haddii lagu diraana nafyu nafyi ihbaat bay ka keeni lahayd jawaabka iyo ficlu shardiga labadaba hadday anfiso macnihii wuxuu noqon lahaa dhulka dushiisa waxa saaran ee geedaa looma roogin qalin low anna maa في اlardi min shajaratin aqlaamun qalin haddii ay noqon lahaayeen ma ayan noqonine maa nafidad kelimaatullaahi kelimadii alla ma ayan dhammaateen way dhammaatu noqon lahaa hadduus ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga labadaba ay wada anfin lahayd macnahaana baatil wey jawaabu shardiga maada naafiyada ah. nafyiga ay ka faa'iidayni oo maa nafidat ma ayan faa'iidayni ah. lowda ku dirmi mayso nafyu nafyi ibaat ka dhigi mayso waxaana yeelayaa kelimada alla inayan dhammaanin ee dhulka waxaa saaran oo qalimo laga dhigo keliya sababu ma aha oo asbaab kale ay leedahay maadaama asbaab kale ay leedahay khalaas ee ficlu shardiga kuma xidhna ficlu shardiga manfiga ah, jawaabka muhbut buu noqonayaa haddii uu doono ficlu shardiga kuma xidhna keliya wuxuu ku xidhnaan karaa jawaabka ficlu shardiga sabab kale hadduusan lahayn wey waka walow samicuu ma stajaabuu lakum ayaa la mid ah walow samicuu haddii ay maqli lahaayeen maba ayan maqale ma stajaabuu lakum idinma ayan yeeleen waa idin yeelan looma jeedo haddeer waayo hadday maqlaan iyo haddayaan maqlin midna idinma ayay yeelan waayo waka low lafdiga low ah xarfu sharin haraf xarigii haraf shardi xarafkii weey fii mudiyin shardinta ku tacalluji bimacnaa tacliiq baa loo wadaaye fii mudiyin maadi dhexdiisana shardi ku ah wayaqilu waxaa yar ilaa'uhu ku xijintii mustaqbalan lagu xijiyo laakiin qubila waase la aqbalaya wa hiya fi اlikhtisaasi biاlficli ka in lakina low anna biha qad taqtarin wahiya lowda ka in in ayay la mid tahay fi likhtisaasi ku khaas ahaansho bilficli ficli lagu khaas ahaado ayay kula mid tahay laakina low lafdiga lowa anna lafdiga annaa qad taqtarinu bihaa inay la xidhiirsataa surowda yacni wuxuu leeyahay lowda labadeeda qayb shardiya mar haddii ay noqoto ficli ku khaas tahay ficli waxaan ahayn geli mayso oo ikhtisaaska ficli ay khaas ku tahay waxay kala mid tahay intii shartiyada ahayd alla waxay kaga beddelan tahay inta shardiyadaa anna in la daba dhigaa ma bannaano in anna in la yidhahdaa laa yajuus lowse annaa la daba dhigi karaa oo walow annahum id dalamuu anfusahum in la yidhaahdaa dhici karta anna haddii la daba dhigo qaabka loo icraabaya mukhtalaf weeye siba weyhi wuxuu leeyahay ikhtisaaskii baa ka buray maadaama anna ay daba dhacday hee annadaa iyo madkuulkeeda mubtadaa laga xariri khabarna waa loo qadari lowdiina ikhtisaaskii ficli ay khaas ku ahayd wuu ka buray jumhuuru naxwiyiinna waxay leeyihiin may ikhtisaaskii baaqi buu u yahaye masderka lasoo xariiri doono ficli maxduufi ah ayuu faacil u yahay ficligaasaana ficlu sharti ah sidaa ayay leeyihiin qaarna wahiya lowda kal ka in in ayay la mid tahay filkhtisaasi ku khaas ahaansho bilficli ficli lagu khaas ahaado ayay kula mid tahay laakina low lafdiga low ah anna lafdiga anna a ah qad taqtarinu inay la xidhiidhsataa surowdaa annada bihaa lowda ay la xidhiidhsato laakina ismigeeda low weeye anna mubtada weye qad taqtarinu jumladeedaa khabar ah jumladoo iswadataana laakinada khabarkeedii wain mudaaricun talaahaa surifa ila lmudiyi naxwu lowya fii kafa wain talaa haddii uu ku xigo mudaaricun talaahaa lowdii haddii uu ku xigo surifa waxaa loo bedeli ila lmudiyi maadi naxwu lowya fii haddii uu oofini lahaa kafaa way ku fillaan lahayd weeye lowda waxaa nidhe shardiye marka ay tahay laba isticmaal ayay leedahay isticmaalka faraha badan ah inay tusto ficlu shardiga iyo jawaabu shardigaba labadaba maadi inay yihiin iyo mustaqbal inay yihiin inay tusto oo in ay la mid noqoto waxaa yaroo qaliila lowdaa ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga mustaqbal inay noqdaan maadi ha lafdi ahaan maadi ha u noqdeen ama yayan u noqonin macnahooda mustaqbal in loola jeedo way yar tahay waa se la isticmaalaa oo waxaa ka mid ah walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim ee low tarakuu haddii ay ka tagaan hadda kadib wey haddii horay uga soo tageen meesha imaani mayso waayo nimanka lala hadlayo waa xayi way nool yihiin waa qoladii muusaaga ahayd ee loo dardaarmay carruurta yuu ilaah la hadlaya oo ilaah uu leeyahay qoladaasi allaha ka baqeen ayagaba carruurtooda hadday u baqi lahaayeen oo haddii ay dhintaan carruurtooda inay dayacmato haddii ay ka baqi lahaayeen hee ninka dhintay carruurtiisa ilaaha oga baqaan low tarakuu haddii ay ka tagaan hadda kadib min khalfihim gadaashooda xal ay ku sugan yihiin duriyatan dicaafan khaafuu u cabsani lahaa khaafu oo jawaabu shardigii ah iyo taraku oo ficlu shardigii ah labadaba mustaqbal ayaa macnahooda loola jeeda mustaqbalkaasi qaliil buu ku yahay isticmaalkeeda waxaa ku badan ficlu shardiga jawaab shardiga labadaba maadi inay ka dhigto lafdi ahaan mudaaric haddii ay u yihiinna maadi ayay ka dhigi macno ahaan ow low yaquumu zaydun haddii aad tiro zayd hadduu hadda ka hor kici lahaa baad leedahay ee hadduu hadda kaco hadda kadib kici doono iyo ku macnayn maysidee maadi bay ka dhigi sidaa ayuu u jeedaa musanifka waka ruhbaanu madyana waladiina cahadtuhum yabkuuna min xadari اlcadaabi sujuudan miya low yasmacuuna kamaa samictu kalaamahaa haru lcazata rukaca wa sujuudan kooha islaanuu ammaanay kulahaa qoladii suufiyaasha ahaayee madyan joogay suufigaaleedka ahaa low yasmacuuna haddii ay maqli lahaayeen hadda ka hor kamaa samictu kalaamahaa aniguba hadalkeeda sidaan u maqlay si lamida kharuu licazata sujadan caza bay u sujuudi lahaayeen kulaha nimankii sufiyadaha marka maxalushaahidka waxaa weeyaan low yasmacuuna ficligaa mudaaric macnihiisa maadi bay u bedeshay iyo wax lasoo dhaafay wain mudaaricun wain talaa haddii uu ku xigo haa lowdii mudaaricun mudaaric haddii uu ku xigo talaaha haddii uu ku xigo surifa mudaarica waxaa loo bedelay ila almudiyi wax lasoo dhaafay naxwu low yafii hadduu oofini lahaa hadda ka hor kafaa way ku fillaan lahayd amaa walowlaa walowma haadaa maxaluha amaa kamahmaa yaku min shayin wafaa litilwi tilwihaa wujuuban ulifa amaa lafdiga amaa kamahmaa yaku min shayin mahmaa yaku min shayin ayuu la mid yahay wafaa'un fa'na ulifa waxaa lagu ogaaday litilwi tilwiha litaalii taaliiha kan ku xiga kan kusii xiga wujuuban waajibnimaana loogu ogaaday waxadfu diitan alfaa iyo fa'da xadafkeedana qalla wuu yaraaday fii nasrin nasri dhexdii ayuu ku yaraaday idaa lam yaku hadduusan ahayn weeye qowlun qowl qad nubida mid la xooray macahaa fa'da maceeda lala xooray hadduusan ahayn yacni wuxuu leeyahay halkani wuxuu ka bilaabayaa amaa lowlaa lowmaa isticmaallo carabiga ay ku leeyihiin hamsadoo fadxisan miimta ay shidan tahay alifna ku taagan ama laba isticmaal ayay carabiyada ku leedahay isticmaal waxa weeye amtii caatifada ahayd oo maa la daba dhigo maadaa masderiye noqotaa iyo mawsuulo noqotaaba oo laba kelimooo la isku idqaami ay noqoto am miimkeeda iyo maa miimteeda in la isku idqaamo ama ishtamalat calayhi arxaamulunhayayni oo kale taa dee laba aadaad oo shaqo aan isku lahaynaya laisku idqaame un weeyaane musanifka kaba uusan hadlin isticmaalka labaad waxa weeyaan amaa hal kelime inay tahay oo basiida hal xaraf halkaa xarafna uu faa'iidaynaya shardi ficlu shardi iyo jawaabu shardi ayuu u baahan yahay ficlu shardigiisa wuu xadfan yahay xaqiiqa ahaanna amaada xarfu shardi sideeda uma ayan ahayn oo adawaatu shardigii aan soo maraynay ee labada ficli jasminayee kow iyo tobanka ahaa ama halka ficli jasminayee afarta ahaa midna amaa kuma ayan jirin amaadani shardiga waxay ka keeni aadaatu shardi iyo ficlu shardi xadfan ayay booskooda naa'ib ka tahay oy taagan tahay adaatu shardiga iyo ficlu shardigaa xadfanna musanifkaaba sheegaye mahmaa yakun min shayin buu ahaa mahmaa ismu shardin jaazimu yajzimu ficlayni mabniyun cala sukuun fii maxalli rafcin mubtado wey yakunna ficlu shardigiioo jasmisan weeyaan kaanadii naaqisada ahayd ama taamada ahayd mid unbaa laga keenay naaqisada haddii ay tahay ismiga waa damiir mustatiroo mahmaada u noqonaya waayahay min shayin jaaraa majruurkana waa khabar oo shay maxduufa ku tacalluqa haddii naaqiso laga haddii taaba laga dhigo yakunta faacilkeeda waa damiir mustatira oo mahmaada u noqonaya min shayinna mahmaadu bayaaninayaa xaalo wey ama min shayin oo minta ay zaa'ido tahay shayin ayaa faacila ah. si kastaba ha la yidhaahdee mahmaa adaatu shardi weeye yakunna ficlu shardi iyadoo mahmaa yakun min shayin arrintu ay ahayd ayaa la xadfay mahmaa iyo ficlu shardigii labada booskoodiina amaa ayaa la dhigay oo amaadani waxay naa'ib ka tahay mahmaa oo adaatu shar ismu shardi ah iyo yakunoo ficlu shardi ah iyo mutacalliqaadkeeda waayahay waxaa isku soo bannaanaaday ama iyo jawaabu shardigii la ficlu shardigii mar haddii la xadfay ficlu shardiga wax daba yaalla waa jawaabu shardi jawaabu shardigii iyo ammaadii ayaa isku xigaayoo isku soo bannaanaaday mar haddii jawaabu shardi iyo ama ay isku soo bannaanaadeen waxay laasim ka dhigeen naxwiyiinta jawaabu jawaabu shardiga amaada jawaabu shardi u noqonaya fa in la geliyo laazim wey iyadoo la isku tusinayo jawaabu shardi inuu yahay waxani amaadana ay adaatu shardi tahay yacnii adaatu shardi iyo ficlu shardi inay naa'ib ka tahay waxaan daba yaallaana jawaabu shardi inuu yahay laisku tusinayo fa in la geliyay waajibiyeen haddaba amaa u adaatu shardi naa'ibka ah iyo ficlu shardi iyo fa'dii jawaabka gelaysa inay isku xigaan lafteedaa wax adag ah waayo fa'dan jawaabka geli adaatu shardi inay ku xigtaa wax dhici jire maahay wax bannaanna maaha waxay laasimiyeen fa'dan iyo amaada aadaatu shardiga ah in la kala fasliyo lix arrimoodoo jawaabka ka mid inaa lagu fasliyo oo la yidhaahdo mafsuulatun canha bijuz'in min jawaabiha juz jawaabka ka mide ayaa lagu fasliyaa jusgaana lix qayb ayuu noqonaya lixdaa qayb nadmibay ku jamciyaan waa soo jamciya waa soo qoray wa bacda amaa fafsilan biwaaxidin min sitatin walaa tafuh bizaa'idin مبتدأ أو شرط ثم خبر مفعول فعل بعد فاء يذكر كذاك مفعول لفعل فصره ما بعد فعل بعدها مقدرة والظرف والمجرور تلك ست قد قالها كل إمام ثبت وبعد أما أما قداش إذا ففصلا بواحد مذ كفصل واحد كأو من ستة لحكم ولا تفه بزائد lixdaa waxaan ahaynna ha ku hadlin ha ku faslinin oo lixdaa maxay yihiin mubtadaun in lagu fasliyo fa ama adamatu fatakuunu calaamatan tii ajrumin aan ku soo maraynoo kale amaa adaatu shardi weeye addammu tanu mubtaduu ahaa fatakuunu fa'di iyo amaada mubtadaha kala faslinaya oo sidaa mubtadaha in looga fasliyo mubtadaun aw shardun shardi in lagu fasliyo fa amaa in kaana min almuqarabiin fa rawxun farrawxu fa'da ku jirta iyo amaada inta shardiyada iyo adaato iyo ficlu shardigaa lagu fasliyey mubtadaun ow shardun uma khabarun khabarka in lagu fasliyana waa dhici kar oo la yidhaahdo ama fi اdaari fazaydu mubtadaun ow shardun uma khabarun mafcuulu ficlin bacda faa'in yudkaru fa'da ficli ka dambeeya mafcuul uu leeyahay in lagu fasliyaana way dhici kar fa ama alyatiima falaa taqhar alyatiima ayaa faslinaya wuxuuna mafcuul u yahay taqharta fa'da ka dambaysa mafcuulu ficlin bacda fa'in yudkaru kadaaka mafcuulu lificlin fasara ma bacda ficlin bacdaha muqadara waxaa kaloo dhici kara in lagu fasliyo mafcuul ficli xadfan uu leeyahay mafcuul ficli xadfan uu leeyahay ficligaa xadfanna waxaa fasiraya fa'da ficli ka dambeeyo ayaa fasiri marka aad ficligaa soo qadarina fada inaad ka dambaysiisaa waajib noqoni miaal faama amuuda fahadaynaahum waama amuuda fahadaynaahum khiradaa nasbada marka la maro waama amuuda fahadaynaahum amaada iyo fahadaynaa fada ku jirta waxaa lagu kala fasliyey amuuda amuudana waa mafcuul ficli maxduufa min baabi alishtigaal weeye ficli maxduufa ayaa nasbinaya ficligaa nasbinayana waxaa fasirayaa hadaynaahumta hadaynaahumta wax fasirina faday ka dambaysa kadaaka mafcuulun lificlin fasara mafcuul ficli u sugan ficliga oo fasarahu ficliga waxaa fasiraya maa bacda faa'in fa'da waxaa ka dambeeyaa fasiri muqadara ficligana waxaa lagu qadari bacdaha fa'da gadaasheeda la qadari ficliga aad keeni doonto laftiisa fa'daad ka dambaysiini oo waxaad leedahay fa amaa fahadaynaa hadaynaahu labada ficliyaad isdabadhigi fa'dana way ka wada dambaynayaan waaya waadarfu waalmajruuru darf iyo jaar iyo majruur in lagu fasliyaana waa surowda tilka situn intaa lix weey qad qaalahaa kullu imaamin habtun imaam kasta oo habti ah ayaa sidaa sheegay inaan wax ka badan lagu faslin karin waka fa'daas in la xadfaa ma dhici karta qool haddii lala xadfo fada in la xadfa way dhici karta qiyaasna wey wa ama aladiina swaddat wujuuhuhum akafartum bacda iimaanikum fayuqaalu lahum qowl ayaa xadfan fadiina way xadfan tahay jaa'is wey amaa qowl haddii aan lala xadfin fada kale in la xadfaa daruuratu nadmi iyo shicr ayay ku bannaan tahay shicir waxaan ahayn ee naadir bay noqoni wax la ogol yahayna ma aha faama alqitaalu laa qitaala ladaykumu walaakina sayran fii ciraadi almawaakibi faama alqitaalu laa qitaal falaa qitaala inuu yidhaahday ahayd fadiibuu iska xadfay waka amaa lafdiga amaa aka mahmaa yakuun min shayin ayay la mid tahay wafaaun fa'na ulifa waxaa lagu ogaaday litilwi tilwiha kan iyada raacaya midka sii raacayo ka dambeeya yacni juska lagu kala fasilaya ka ka dambeeyo fa'da asal ahaan waxay u lahayd jawaabka bilowgiisa inay dhacdo oo jumlada hadday ismiye tahayna mubtadaha inay gasho faama damatu addamatu waa fada in la geliyay ahayd asal ahaan ilaa waxaan soo marnay jawaabu shardi haddii fa la gelinayo dee jawaabka bilowgiisay fada gelaysa juska ugu horaa la gelinaya fada dib ayaa loo riixay si fa'dan amaa ayaan ugu xigin maadaama fa'da jawaab ay geli jirtay amaadana adaatu shardi iyo ficlu shardi ay naa'ib ka tahay inay isku xigaana la diidan yahay fa'dii baa dib loo tuuray musaxlaqaa la yidhaahdaa fa'daha musaxlafatun waa isku macna dib baa loo dhigay oo fa amalyatiima falaa taqar oo kale markaad icraabi waxaad leedahay amaa xarfu sharطin wa tafsiilin wa tawkiidin awalan amaa horta xaraf wey isla markaana shardi bay faa'iidaynayn shardigu iida ma ayan lahayne mahmaa xadfan ayay ka keentay xarfu shardin watafsiil wa tafsiilin waxaa la isticmaalaa marka wax la kala caddaynayo hadal horoo soo duuduubay in la kala fasliyo la doonayo ayaa amaadan la isticmaalaa iyadoo waxba la faslinaynin amaadan lama isticmaalo haaliban ama laaziman qaarna waxay leeyihin haaliban wey sida ibnu caqiilko kale qolana waxay leeyihin laazim tafsiil waa inay faa'iidaysaa iyadoon wax la faslinaynin amaa lama isticmaali karo amaa xarfu shardin wa tafsiilin wa tawkiidin jumladana adkeynayay u faa'iidaysaa amaa xarfu shardin wa tafsiilin wa tawkiidin alyatiima mafcuulu lilficli bacdahu ficliga ka dambeeyuu mafcuul u yahay falaa takhar alfaau waaqicatun fii jawaabi ama fa'dani amaa jawaabkeeda ayay dhacday musaxlaqatun can makaaniha meesheediina waa laga simbiriidhixiyoo gadaal ayaa looga dhigay mafsuulatun canhaa bijuz'in min jawaabiha juz jawaabka ka midaana fa'da looga socay fa ama alfaau waaqicatun fii jawaabi ama falaa takhar alfaau waaqicatun fii jawaabi ama mafsuulatun canha bijuz'in min jawaabiha booskeedii ayaa dib looga dhigay jus jawaabka ka mideena waa looga soocay waka wa xadfu diitan xadafkeeda alfaa'i ee fa'da qalla wuu yaraaday fii nasrin nasri dhexdii ayuu ku yaraaday idaa lam yakun waa hadduusan ahayn qowlun qowl qad nubida mid la tuuray macahaa fa'da maceeda haddaan qoola la tuurin weeye lowlaa walow maa yalzamaani alibtidaa ida imtinaacan biwujuudin caqada lowlaa iyo walowmaa labadaa lafdi yalzamaani waxay laazimayaan alibtidaaa ibtiday laazimayaan idaa caqadaawa haddii ay xidhaan imtinaacan reebtoon biwujuudin bisababi wujuudin joogid sababkee uu la reebtoomay lowlaa iyo lowmaa carabiyada laba isticmaal bay ku leeyihiin labadaba musanifka waa qor labadaa isticmaalkan hore waxa weeyaan imtinaaci inay noqdaan iyo taxdiid iyo carad inay noqdaan labadaa midun imtinaacii haddii ay noqdaan imtinaacu shayin liwujuudi hayri imtinaacu ljawaabi liwujuudi shardi jawaabka joogidiisa jawaabkaa ayaa mancuunaanaya oo muusan dhicin inuusan jawaabka dhicinna waxaa keenayaa shardigaa mancuun shardigaa joogid uu joogo lowlaa zaydun zayd hadduusan ahayn la akramtuka waan ku ikraami lahaa ikraamkii aan ku ikraami lahaa ma uusan dhicin jawaabkii weeye zayd joogitaankiisa ayaana sababay inuusan dhicin lowlaa iyo lowmaa macnaha haddii ay faa'iideeyaan mubtadaa dabadhacayaayo mubtaday laasimayaan mubtadahaana waa khabarkii waajibulxadaf weeye khabarka waajib weeye inlaxadfu annagii baabulmubtada walkhabari waxaan ku soo barray afar mowdicoo musanifka wuxuu tiriyey khabarka waajibnimo loo xadfayey wbacda lowlaa haaliban xadfu اlkhabr xatma wafii nasi yamiini da wabacda waawin cayanat mafhuuma macka mili kulu saanicin wama sana wa qabla xaalin laa yakuunu khabaran can اladii khabaruhu afar mawdic buu tidhi afartaa mawdic lowlaa buu u hormariyey lowmaana la mid bay ahayd bishardi lowlaa iyo lowmaada imtinaaciye waa inay yihiin oo khabarka joogitaankiisa ee shardiga jawaabka joogitaankiisa waa in la waayaa shardiga joogiddiisa darteeda waa yahay lowlaa isticmaalkaasi baabulmubtade walkhabari ayaan ku soo marnay sharax badan musanifka uma baahna inuu maro lowlaa walowmaa labadaa lafdi yalzamaani waxay laazimayaan alibtidaa ibtidaay laazimayaan idaa wakhtigii bayna caqadaa ay xidhaan imtinaacan jawaab mancuunidii biwujuudin bisababi wujuudin joogid sababkiina uu la mancuun wa bihima taxdiida mis wahalla alla alaa wa owliyan hal ficla wa mis ku soc bihimaa lowlaa iyo lowmaa ataxdiida taxdiid ku soc wahalla iyo waallaa iyo waalaana ku soc wa owliyanhaa waxaad la xidhiidhisaa alficla ficli la xidhiiri lowlaa iyo lowmaa isticmaal labaadu ay leeyihiin taxdiid weeye taxdiid waxaa la yidhaahdaa dalabun bicunfin si adag oo wax lagaaga dalbo lowlaa akramta zaydan zayd maxaad u ikraami weyday waad khaldan tahay weeye zayd inaadan ikraamin waaya taxdiidkaasay tusinayaan lowlaa iyo lowmaa saddex xaraf oo kale laftooda taxdiidka way tusiyaan oo hallaa iyo alaa iyo allaana taxdiid way tusiyaan waxaa kaloo tusiyaanoo musanifka uusan sheegin carad wax la yidhaahdo carabka iyo taxdiidka waa isku mid waxay ku kala bedelan yihiin taxdiidka waa talabun bicunfin si adag oo wax lagaga dalbayo lagu canaananayo weliba ficli aad garab martay ood ka tagtay ee isla markaana la soo dhaafa weeye waxa lagugu canaananayo lowlaa akramta zaydan zayd maxaad u ikraami weyde waad khaldan tahay niyaho hallaa darabta camran camar maxaad u garaaci weyde waad khaldan tahay kaa taxdiid baa la yidhaahdaa caradka waa ficli mustaqbaloo weli aan la gaarin isla markaana lagugu boorinayo ficligaa inuusan ku dhaafin oo aad samayso oo alaa tukrimu zaydan zayd maad ikraamtidniyahow zayd ikraam zayd soo socdaay ikraam ikraamkiisa yuusan ku dhaafin alaa tanzilu cindanaa agtaanada maa degti inaad degtaa kuu fiican wey macaanidaasna way faa'ideeyaan caradkasi alaabaa u badan kuwa kale laftooda waa loo isticmaalaa haalibsan ma aha adawaadka kale afarta aadaad alaa mooye taxdiid iyo si adag in wax laisu eh, laisaga dalbaya yaa u badan in loo isticmaalo isla markaana shantaba isku daree taxdiid iyo carad mid kastaba ha loo isticmaalee ficli bay laasimayaan ficli waxaan ahayn inay galaanna ma banaano ficliga maadi iyo mudaaric midku doona ha noqdo wbihima taxdiida wabi ku soc bihimaa lowlaa iyo lowmaa waxaa ku socdaa ataxdiida isku boorin adag wahallaa iyo waallaa iyo alaana ku soc wawliyanhaa la xidhiiri alficla ficli la xidhiiri waqad yeliiha smun bificlin mudmarin culliqa ow bidaahirin mu'aharin waqad yeliihaa inuu ku xigaa suurowdaa ismun ismiga oo culliqa lagu xidhay bificlin ficliga oo mudmarin la xadfay ow bidaahirin daahirka oo mu'aharin la dibdhigay adawaadkan taxdiid marka loo isticmaalayo ficli waxaan ahayn ma daba dhaco ficli haddaba dhace waxaa dhici karta xagga lafdiga ismi in lagu xijiyo ismigaana macmuul uu yahay ficli ficliga macmuulka uu yahayna maxduuf iyo mawjuud midkuu doonaa ha noqdo ficli mawjuudoo laakiin mu'akharoo dambeeya inuu macmuul u yahay way dhici karta ficli maxduufe inuu macmuul u yahayna way dhici karta ee ismi daahir ahaan inta lagu xijiyo laakiin lafdan wa taqdiiran ismi inay ku xigaan wax dhici kara maaha ficli haddii ay ku xigaan alla sahl ismi haddii ay ku xigaanse ismigaa wuxuu macmuul u yahay ficli ficligaasi maxduuf iyo madkuur midkuu doonaa muahara madkuur muahara iyo eh, maxduuf midkuu doonaa ha noqdo tacuduuna caqraniibi afdala majdikum banii dawdanaa lowla alkamiya almuqanaca ayaa beytu shaacira tacuduuna waxaad ku tirinaysaan caqraniibi halaha kuruska waaweyn gowracooda afdala majdikum sharaftiinna tan ugu sare yani deeqsi inaad tihiin inaad sharaf ka dhiganaysaa banii dawdaraa doqonta wiilasheediyey lowla alkamiya lowlaada wuxuu ku xijiyey alkamiya mafcuula ficli maxduufuna mafcuul uu yahay lowlaa tacudduuna maa tirisaan alkamiya geesiyaalo almuqanaca loo koofiyad biray he waa dagaalkaan naqaanaah waa dagaalanaae yaa sharafahe xoolahan dad siinaa u gowracnaa waxaa wax la sheega u waay waqad yaliha inuu ku xigaa suurowdaa ismun ismi ismiga oo culliqa lagu xidhay bificlin ficliga oo mudmarin la xadfay ow bidaahirin daahirin lagu xidho daahirka oo ficli daahir ah ficliga oo muaharin dib loo dhigay wallah aclam sala allah wslam wbaaraka ala nabiyina subxaanaka allahuma wabixamdika